sugayno waxaa inagu dureeraysa oo ilaahay aynu weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala inuu inaga dhigo kuwa marka ugu dambaysa la odhanayo sare kaca iyadoo dunuubtiinnii la dhaafay wanaag iyo xasanaadna laydinku bedelay walaalayaal beertaas si aynu daaqayno ee aynu fadhinno waxa ugu wanaagsan ee lagu dhagaystaa waxa weeye hadalka ilaah iyo hadalka nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay jalla jalaaluh addoomihiisanu adduunka keenay wuxuu u keenay waxa weeye inta yaray nool yihiine ilaahay subxaanahu wa tacaala uu cumriga siiyey inay khayrka dhagaystaan sharkana dhagaha ay ka furaystaan meelaha khayrkana ay isugu yimaadaan maadaama cumrigu gaaban yahay fursaduhuna ay iska yar yihiin aada iyo aad bay u mahadsan yihiin walaalaha mar walba u taagan inay dadka khayrka maqashiiyaan uguna yeedhaan ciddii khayrka maqashiinaysa ilaahay ha barakeeyo ahlu masjidka imaamka ugu horeeyo iyo walaalaha kale markaa ka shaqaynaya arrimahan dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa loogu yeedhayo waxaan leenahay jazakum allahu khayra wakahara allahu amhaalakum fi ummati rasuuli illahi sala allahu calayh wasalam walaalayaal waxaanu shaki ku jirin mowduuca aynu soo iclaaminay in dhammaanteen aynu wada dareensannahay sidaynu fuqarada ugu nahay waxaan filayaa oo aan jasmin karan odhan karaa badankeennu waynu iska laanahay khushuucdaasi waxaana taa u daliila masaajidka haddaad u fiirsataan marka la soo galayo salaaddu ay taagan tahay qof qof baa loo soo galaa masaajidka marka la soo galayo bal dadka ulu fiirsada qof qof baa loo soo galayaa marka laga baxa salaadana qof qof baa loo baxa soo maa mise albaabka laysku cidhiidhiyaa waxay taasi ku tusinaysaa khushuuc la-aanta waxay ku tusinaysaa qofkani meesha waxba kuma hayn qof ilaahay hor joogay subxaanahu wa tacaala oo macaansanaya hadalka ilaahay jala jalaaluhu ku cibaadaysanayo oo intaa duca iyo dikri iyo tasbiix ku jiray marka la yidhaahdo assalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullah inuu albaabka boobo hadii mushkila hadii mushkila yacnii haddaanu qofku dan adag oo eryaysa aanay jirin wuxuu ku roorayaana ay tahay wadadaa iyo suuqaa iyo aad meeraysatid meela aad fadhiisatid waxay ku tusinaysaa taasi dhabarjab ina haysta oo inaga haysta xagga khushuucda waxaan leenahay walaalayaal markaa sheekh iyo shariif hani iyo faqiir yar iyo weyn rag iyo dumar waynu u baahannahay inaynu mar walba isku soo celcelinno khushuucda inaynu ka hadalno salaada walaalayaal waxaanu shaki ku jirin addoonku inta uu adduunka ku nool yahay waxa ugu weynee ilaahii abuurtay uu kula xidhiidhaa inay tahay salaada addoonku intuu adduunyada ku nool yahay waxa ugu weyn ee uu ilaahay kula xidhiidhaa subxaanahu wa tacaala salaada weeyaan walidaalik baa rabbigeen subxaanahu wa tacaala salaadii oo suurat alfaatixa laga cabiray waa la qaybiyey ilaahay qeyb buu leeyahay addoonkuna qeyb buu leeyahay ilaahi subxaanahu wa tacaala addoonku markuu salaada u tukanayo salaada la imanayo wuxuu la samaynayaa xidhiidh aanu marka kale la samayn buu la samaynayaa walidalik baa suubanaheena sala allahu calayh wasalam nebiga wuxuu inagu hanuuniyey markuu ugu dhow yahay midkeen rabbigiin markuu ugu dhow yahay midkeen rabbigii waa markuu sujuudsan yahay sidaa daraaddeed baa rasuulku wuxuu yidhi ducada badsada laakiin nin maqan oo ka fikiraya markaa ashqaashii iyo waxyaabihii adduunyada ku haystay oo sujuudda wuxuu akhriyayaba aan garanayn oo salaada xillimaa laga bixi ay markaasi qalbigiisa kusoo wareegayso muxuu ducaysanayaa kaasi marka waxaa inagu kalifay inaynu ka hadalno walaalayaal mawduucan innagaa u baahan zaman aakhir baynu ku jirnaa waxaaba laynoo sheegayba waktiga zamanku iska soo gabagaba yahay in dadka khushuucda laga qaadayo masaajid baad soo galaysaa cid khushuucsan baa arki maysid cid khushuucsan oo ilaahay u khushuucsan subxaana wa tacaala arki maysid salaaddu walaalayaal maadaamay tahay waxa ugu weynee addoonku rabbigii kula xidhiidho waxaa laga dhigay tiir ka mida tiirasha islaamku ku taagan yahay adduunyada sharaftaada iyo cizadaada iyo karaamadaadu waxay ku jirtaa inta aad wanaajiso salaadaasi aakhiradana jannada waxaad ku gali camaladaada kale oo dhanna ay ku wanaagsanaan salaadaada intaad fiicnaysay walidaalik ayaa suubanaha sala allahu calayh wasalam intaasoo jeer qur'aanka aanka ilaahay subxaanah wa tacaala kaga warramay waxaa rasuulka uu ku yidhi calayhi asalaatu wasalaam wa aqimi asalaata tarafay nnahaari wa zulafa min alleyl ina alxasanaati yudhibna asayi'aat dalika dikra lildaakiriin salaada oog baa rasuulka lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam maalinka labadiisa gelin iyo qaybaha habeenka ka mida oog baa rasuulka lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam bal waxaa loo sheegay arsaaqda iyo wuxuu maanta qofku raadinayaba inay ku jirto salaada oo la ilaaliyo oo markaa waktigeega ilaahay subxaanahu wa tacaala inagu addoonsaday la ilaaliyo wuxuu rasuulka ilaahay ku yidhi jala jalaaluh wamur ahlaka bاsalaati wastabir calayha laa nas'aluka risqan naxnu narsuquk waxaad ehelkaaga fartaa salaada oo ku sawir baa ilaahay subxaana wa tacaala rasuulka ku yidhi calayhi salaatu wasalaam innagana waa laynoo jeedinayaa laa nas'aluka risqan arsaaq kuma baa lagu yiri rasuulka calayhi salaatu wasalaam naxnu narsuquka annagaa ku arsaaqayna walaalayaal ambiyadu alla soo dirtay oo dhan dadkii wanaagsanaa dhammaan isku wada dar waxay ku suntanaayeen salaadda oogisteeda iyo markaa xidhiidhkeega ayay ku suntanaadeen waxaad garanaysaa nebi ciise calayhi salaam markii uu yaraanta ku hadlay marka laga yimaada inuu sheegay addoon ilaahay inuu yahay waxyaabihii rabbi uu u dardaarmayna wuu sheegay waxaa ka mid ahaa salaadda wa awsaanii biاsalaati waاzakaati maa dumtu xaya wuxuu rabbiga ii dardaarmay buu yihi salaada iyo zakada intaan noolahay wasalaatu silatun bayna alcabdi wa rabbihi salaaduna waa xidhiir addoonka iyo rabbi u dhaxaysa subxaanahu wa tacaala fain salaxat salaatuka salaxa acmaaluk hadday salaadaadu wanaagsanaato camaladaada inta kale oo dhanna way ku wanaagsanaanayaan wasalaatu ruknun min arkaani diin kama bayana almustafa salى اllahu alayhi wasalam fi xadiidi cabdillahi bni cumar buniya alislaamu calى khams shahaadati an laa ilaha ila اllah wa ana muxamada rasuulu اllah waiqaami الصalaaة waa rukn الthani waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala islaamka ku dhisay shantaa tiir buu ilaahay ku dhisay subxaanahu wa tacaala tiirka labaad ee biyo kaba dhibcaanka ah ee qofku la-aantiisa aanu islaamba ahayn ama ay culummadu isku wada isku khilaafsan yihiin islaamnimadiisaba waa salaada walaalayaal haddaba salaaddii dadkii tukanayey ayaa maraatib iyo maraatib kale ah badanaa dad fara badan oo tukado salaaddu aanay waxba u tarayn badanaa dad fara badan oo tukanayo laa khayra fiihim wax khayra oo ku jira aanu jirin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ammaanay dadka mu'miniinta ah wuxuuna ku ammaanay rabbigi subxaanahu wa tacaala sifo cajab badan waana mid dacaawa aynu u taagannahay ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala inuu inagu daro kuwaasi rabbi wuxuu ihi jala jalaaluh qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun baleeg hadda qad aflaxa almu'minuun baa la yidhi subxana wa tacaala xaqiiqa ahaan waxaa guulaystay mu'miniinta qad aflaxa almuslimuun laa qad aflaxa almu'minuun iimaan waa darajo ka sarreeya islaamka qofku markuu mu'min yahay oo uu si dhaba rabbi u rumaysan yahay subxaanahu wa tacaala waa marka ay suurtagal tahay markaa inuu salaadana ku khushuuco waxaa guulaystay baa rabbi yihi subxaanahu wa tacaala mu'miniinta nooc ay doonaanba ha noqdaani waayo mu'miniinta guulaystay markaa الذين hum fii salaatihim khaashicuun waa kuwa salaadooda ku khushuucaya khushuucdu maxay tahay haddaba waxaa laga yaabaa dadka qaarkood khushuucda inay isweydiinayaan haddaba khushuucdu maxay tahay walaalayaal khushuucdu waxa weeyaan waa sukuunu اlqalbi wa sukuunu اljawaarix waa qalbiga oo ku xasila oo ku dega iyo xubnaha oo ku dega dikriga iyo tasbiixda la akriyayo bal ilaah baydu ku dhaarshee marka salaada la galayo kelmadda lagu galayo u fiirsada haddaan kelmaddaa keliya dhandhansanno khushuucdu way noo imanaysaa kelmadda lagu galaa salaada maxay tahay subxaana allah ya alxamdu lilah maya waa allahu akbar gacmaana korma loo taago mise looma taago markuu leeyahay qofku allaahu akbar markuu leeyahay inuu dareemaa la rabaa waxa meesha ku jira adduunyadii gacmahaad ka taagtay ilaaha weyne waaxidkee wax ka weyni aanay jirin ayaad hor istaagaysaa hadda miyaanay haddaba ceeb ahayn qalbigaagii inuu noqdo mid ku mashquulsan shilimaad yar iyo markaa nin aad maanta isqabateen iyo wax kaa baylahsanaa iyo shirkad iyo waxyaabaha oo salaada inta lagu jiraba sidii ninkii afarta dukaan ku xisaabin jiray ee imaamku intuu sahwiyey ou ragcad ka tegey ayuu yihi salaadda maxaa waxbaa ka dhiman salaada sidee uga dhiman tahay salaada wuxuu yidhi anigu salaad kasta oon galo dukaanadeedaan xisaabinayay maanta iyadoo dukaanihii harsan yahaa laga baxay kulaha innaga dhammaanteen innaga oon baan iska sheekaynine kuma faatixada sara jooga inuu isa jeer ku akriyey ya miyaana jirin isagoo taagan u akriya ataxiyaatu lilah wsalawaat wاayibaat wuu maqan yahay oo markaas ku akriyay fadhiga faatixada ataxiyaad halku ka akri lahaa ayuu akriyay alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin waa khushuuc la-aantay haysata waa cudurni ku dhacay waa mid uu rasuulku sal allahu alayhi wasalam sii sheegay ummadda inay ku dhacayso ilaahuna badbaadi aamiin dhaha ma ogtihi rasuulkeena moxamed alayhi salaatu wasalaam inuu yidhi waxa ugu horeeya ee dadka kor looga qaadayo laga qaadayo waa khushuucda weeyaan waxa ugu horeeya dadka laga qaadaya waa khushuucda walidalika tadkhulu lmasjid falaa taraa khaashican fiihi lilahi tabaaraka wa masaajidkaad soo galayo axad khushuucsanba arki maysid oo ku ta'uray wuxuu akhriyayo dadkii inaga horreeyey qaarkood markay weysaysanayaan ayaa khushuucda kusii bilaabmi jirtay qaarkood markay weysaysanayaan baa wejgu casaan jiray war maxaa ku helay wuxuu odhan jiray atadruuna bayna yaday man aqif miyaad garanaysaan ciddaa hor istaagaya iminka inahu allah waa rabbi subxaanahu wa tacaala walidalika ikhwani fi llah naxnu biamasi alxaajati kama naxnu muxtaajuuna ila aطacaami washaraab naxnu muxtaajuuna ila alkhushuuci fi salaa sidaynu cabitaanka iyo cunista u baahannahay ugu baahannahay aynu ugu roorno aynu ugu dadaalno si ka daran baynu khushuucda ugu baahannahay waayo khushuucdu waxay keenaysaa inaynu salaada hagaajino suubanaha sala allahu calayh wasalam khushuucda uu ku khushuuci jiray salaada sida looga waramo ilaahay yaa buu kuu keenaya ka hor baana rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina baray salaadu waxay tahayba wuxuu odhan jiray markay salaadu gaadho bilaal wuxuu odhan jiray inaga rid miya bilaalow inaga rid faradkii inaga rid ma jirto wuxuu odhan jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam arixnaa biha inoogu raaxee bilaal muxuu samaynayaa wuxuu dadka u aqiimayaa salaadii allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha ila allah inoogu raaxee marka wuxuu garanayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam inay raaxadiisu ku jirto salaada walidalik baa wuxuu yidhi xubiba ilaya min dunyaakum he he aiibu nisa wajucilat quratu cayni fi sala adduunyadiina waxaa layga jeclisiiyey buu rasuulku ui calayhi salaatu wasalaam cadarka iyo dumarka oo rabbi uu markaa ilaahay u xalaaleeyey subxaanahu wa tacaala wajucilat quratu cayni fi salaa indhaqabowsigaygana ilaahay wuxuu dhex dhigay buu ihi salaada walidalik ba caaisha waxay tilmaamaysaa inta uu xaafada jooga rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu la shaqaynayaa intaanay salaadi soo soo dhowayn wuu la shaqaynayaa waxbuu la qabanayaa mar alla markay salaadu gaadho waxay leedahay wuu bixi jiray kaannahu laa yacrifunaa sidii isagoo aana garanayn waayo salaadaa meel kaga taagan rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu markuu ammaanay muxuu yidhi qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun kuwa salaadooda ku khushuucay laa yataxarakuuna fii salaatihim yatadabbaruuna fiima yatluun yakhshacuun yuxaawiluuna albukaa fi salaa waxay isku dayayaan inay ooyaan xataa salaada dhexdeeda rasuulkeena moxamed calayhi salaatu wasalaam markuu salaada galo waxaa laabtiisa laga maqli jiray guux sida dheriga guuxiisoo kale ah khushuucda daraaddeed ilaahay subxaanahu wa tacaala khushuucda inagu soo dabaalo walaalayaal maadaama salaaddu ay tahay waxa ugu weyn ee guusheennu ay ku jirta adduun iyo aakhiro shaydaanku geed dheeriyo mid gaaban buu u fuulaa qofku inaanu tukan salaad saxa salaaduu ku khushuucay inaanu tukan wuxuuna ballan ku qaaday inuu meel kasta kaga imanayo bani aadamkan ilaa ay noqdaan kuwa iska taagtaaganoo mid khushuuca aan lagu hay wuxuu ku dhaartay rabbigii subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi uma la'aatiyanahum min bayni aydiihim wa min khalfihim wa can aymaanihim wa shamaa'ilihim walaa tajidu akarahum shaakiriin buu yidhi waa shaydaankii u fiirso midig iyo bidix baan kaga iman xagga dambaan kaga iman oo xagga horaan kaga iman badankoogana arki maysid inay yihiin kuwa ku ku markaa mahadnaqaya yaa rab alcaalamiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ballantaasuu la galay ballantaa maadaamuu la galay waxa ugu weyn ee rabbigood ay kula xidhiidhaan muslimiinta waa salaada salaadaasina wuxuu isku dayayaa inuu kaa khalkhaliyo walidaalik baa suubanu wuxuu inoo sheegay marka aadaanku dhaco saydaanku u baxsadaa shaydaanku uu baxsadaa isagoo weliba isku qarinaya markaa naqaska xagga daba uu ka saarayo isagoo isku qarinaya ayuu baxsanaya meel aanu ka maqlayn allahu akbar allahu akbar markuu adaanku markuu dhamaadana wuu soo noqdaa haddana iqaamada markay dhammaatana uu soo noqdaa ilaa uu sufuufka dhex galo ilaa safafka uu dhex galo oo dadkan uu isku diro oo qofka uu yidhaahdo waxaa xasuuso oo kan xasuuso oo kan xasuuso oo kan xasuuso waxaad ka quusatay ood weyday ayuunbaa markaad salaada gasho uu ku xasuusinaya leanna wuxuu garanayaa salaadan haddaad maalin uun ku khushuucdo oo dareento qiimaha ay leedahay inaad rabbi subxaanahu wa tacaala hortaagan tahay waxbaa noloshaada iska bedelaya haddaad dhandhansato iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin waad isbedelaysaa iminka maalinkii la arkaba ilaahay ballan baynu la galnaa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إyاaka نعبd وإyاaka نstعيin adun baanu ku caabudaynaa bal ada eega bal sida loo xasriyo u fiirso cibaadadii adun baanu ku caabudaynaa cibaadaduna waa maxay markaa cibaadaduna waxa weeyaan magac kas magac koobsanaya wax kastoo alla jecel yahoo loogu dhawaado adun baanu kuu samaynaynaa way rabbiyo وإyaaka نstacيin adun baanu kaalmo ku weydiisanayna markaa si aana taa u dareemin maxaa yeelay guushuba intaasay ku jirtaa sida uu tilmaamayo ibnulqayim aljawsiya raxmat ullaahi calayh kitaab buuba ka qorayba iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin allah ina faasiiyo aamiindha allah ina faasiiyo ninka maanta lahaa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ma laga yaabaa bani aadam inuu wax ka raadiyo ma laga yaabaa bani aadam inuu kaashado ma laga yaabaa bani aadam inuu quudareeyo waa ninkay u dhandhantay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin sidaasuu markaa samaynayaa salaaday buu markaa kaa khalkhalinayaa waswaas buu kugu ridayaa ilaa salaada aad ka baxdo adigoon kala garanayn waxaa tukatay walidalik maanta dhibaatadayna heshay haddii inta mikrofon lala istaago albaabada masaajida nin walba lagu imtixaami lahaa imaamku faatixada kadib suuraduu akriyay in yaruun baa garan lahayd maanta maata mise maaha in yar xataa maaha dadka xataa dadka markaasi ahlu khayrka ee badanaa tukade haddii la weydiiyo lanna quluubta wada maqan allah inoo gargaara aamiin dhaha walaalayaa khusuucda waxyaabo badan baa keena intaanan u gelin waxyaabaha faraha badan ee khusuucda keena horta in la khushuuca waa maxay xukunkeygu in la khushuuca xukunkeygu waa maxay sida raajixa in la khushuuca waa waajib weeyaan ilaahay baaba ammaanay dadka khushuucaya mar haddii alla ammaanay dadka khushuucaya maxaa ka soo horjeeda dadka khushuucayna ammaan bay leeyihin ammaan ma laha aladiina laa yakhshacuun laysa cindahum eh, khayr walaa cindahum salaax ilaa man raxima allah tabaaraka wa wahadaahu ila lkhushuuc ilaahay ku soo hanuuniyo khushuucda ambiyadu ilaahay ka warramay suurat lambiyaa waxaa laga warramay qisaskoogii quruxda badnaa ee ilaahay subxaanahu wa nebigiisa qalbiga ugu dejinayay innagana ummadda islaamkana la rabay inay wax ka faa'iidaan ilaahay markuu soo gebagabaynayay ambiyada warkooga muxuu yidhi fi suurati alambiya wazakariya وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه وآخر الأنبياء معناها أنبياء قصصك قصدا سورة لقى ورمي واكي وقدم بيه kadib baa allah muxuu yidhi subxaana in ambiyo kale ka horrayso fara badnayde inahum kanuu yusaaricuuna fi اlkhayraat wayadcuunana ragaba warahaba wakanuu lana khaashiciin alla u fiirsa bay labada ku dhaarsha waxay ahaayeen bu allah yidhi subxaana wa tacaala inahum kanuu yusaaricuuna fi lkhayraat waxay kuwa khayrka u degdegay ahaayeen wayadcuunana ragaban warahaban waanayna caabudayeen iyaga oo markaa quudaraynaya waxaa agtayada yaalla oo cabsoonaya wa kaanuu lana khaashiciin kuwa noo khushuucsanna way ahaayeen buu alla yidhi subxaana wa tacaala muminiinta ilahay markuu ka warramay sifaatkooga ina almuslimiina wاlmuslimaat wاlmuminiina wاlmuminaat maxaa ku jiray wاlkhaashiciina wlkhaashicaat ilahay kuwa haynagu dara aamiin dhaha idan in la khushuucaa waajib weeyaan inuu qofku raadiyo khushuucda waajib weeyaan inuu qofku la yimaado asbaabda khushuucda u keenaysa waajib weeyaan amaa khushuucda fadaa waxaa ka mid wuxuu yidhi markaa rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam khamsu salawaatin shan salaadood iftaradahuna allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay uu waajib ka dhigay man axsana wuduu'ahunna wasallaahunna liwaqtihinna wasallaahunna liwaqtihinna waatama rukuucahunna wakhushuucahunna kaana lahu cala allahi cahdun an yakfira lahu waman lam yafcal falaysa lahu cala allahi cahdun in shaaa gafara lah wain shaaa cadabah ya subxaana allah bal hadda aada ugu fiirsada khamsu salawaatin shan salaadood oo ilaahay waajib ka dhigay subxaana wa tacaala man axsana wuduu'ahunna qofka wanaajiya waysadooda wa sallaahunna liwaqtihinna waqtigoogana tukada inay salaaduhu waqti bay leeyihiin ina lilahi salaata fi leyl laa yaqbaluha fi nahaar walilaahi salaatu fi nahaar laa yaqbaluha fi leyl ilaahay salaad buu habeenkii leeyahay aanu maalintii aqbalayn haddii cudurdaar la-aan ay kugu dhaafto maalintiina salaad buu alla leeyahy subxaana watacaala habeenkii aanu ka aqbalayn qofka waktigeega u tukada wa atama rukuucahunna rukuucdooda dhammaystira wa khushuucahunna khushuucdoodana dhammaystira haye faa'iidadiisu maxay tahay qofka muxuu heli doonaa kaana lahu cala allahi cahdun midkaa ilaahay waxaa ugu sugnaanaya korkii an yakfira lahu inuu dambi dhaafo intaynuu soconaa intaa mayn ahayn maxaynuu iminka maxaynu masaajidda u imanaynaa maxaynu u tukanaynaa maxaynu u sadaqaysanaynaa in ilaaha inoo dambi dhaafo soo maaha markuu alla inoo dambi dhaafana halkayna geeyo ya jannada soo maha taba mar soconaa waxaad ku helaysaaba waxa weeye salaada aad tukanayso ee soo noqnoqonaysa inaad si kale u tukato sidii aad u tukan jirtay aan ahayn walaalayaal saasaa laynaga rabaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka warramay berri waxa dambeeya cidda badbaadaysaana waa cidda ilaahay agtii ballan dhigata wey ilaahay agtii cidda ballan adag dhigata unbaa badbaadaysaa ballanka adag ee ilaahay agtii aada dhigan kartaana waa maxay intaad nooshahay salaad soxoo tukato saa daraaddeed ba allah subxaana wa tacaala muxuu leeyahay isaga oo ka warramaya salaadu qiimaha ay leedahay wاladiina yumasikuuna bاlkitaab wاladiina yumasikuuna bاlkitaabi waaqaamuu الصalaaة inaa laa nudiicu ajra اlmuxsiniin kuwa kitaabka qur-aanka ku dhega salaadana oogaya dadka muxsiniinta ajrigooga ma dayacnaa rabbi yihi subxaana wa tacaala kuma diyaara markaa dadka muxsiniinta inuu ku biircaabo mustacidiin kuma diyaara mise waad waad maqantihiin ilaahay naga dhiga kuwa saamiin dhaha allah inaga dhiga waxay ku imanaysaa walaalayaal waabay kooban shantaa salaadood shantaa wakti inaad u eegto ood isku dayda inaad di noqoto khusuucdana caawa marka laga waramo inaad hadhow cishaayigaba ku khusuucdaha filine waxay u baahan tahay wakti u baahan tahay wakti u baahan tahay khushuucda haddaad rabto inaad ku khushuucdo salaada waxay u baahan tahay wakti ka horeysa iyo intaad ku dhex jirto iyo wakti ka dambeeya imise wakti u baahan tahay saddex waqti bay u baahan tahay inaad eegto salaadu intaanay kuu soo gaarin waxaa la rabaa inaad sasii diyaariso innaga maanta walaalayaal u fiirsada salaada xilligaynu nimaadno iyo markaynu soo galno iyadoo maanta oo dhan adduunyo aynu isaga jirnay oo nin walba uu ku mashquulsanaa wixii mashquuliyey adduunyada de aynu ku mamanahay iminka adduunyada xaqiiqatan waynu ku mamanahayba ayaa salaadii la aadaamayaa markaynu soo galno salaadii iyadoo adduunyadii qalbiga ay ka ware ku wareegayso oo nin walba wuxuu ku mashquulsanaa uu markaa qalbigiisa kusii jiro ayaa salaadii uu soo galayayo la caqiimaya markaa waa la caqiimayaa markuu soo galo inta qalbigiisa adduunyada kasii wareegayso ayaa salaadihii ayaa markaa ragcaadkii qayb badan ay dhaafayaan marka dambana isaga wuxuu tukaday ba garanayn baa laga baxaya waxaa fiican marka inaad salaada intaanad gelinba ka hor aad nin noqoto ad isku daydo aadaanka in lagugu dhex adaabo masaajidka haddaad karayso way taas haddaad leedahay wallaahi anigu dukaan baan leh oo kari maaye maxaa la samayn karayaa bal waaye aadaanka gadaashaba ka maqal laakiin waxaad isku daydaa intuu aadaanku socdo inaad ku inaad aadaankaa lada la markaas ku celcelisaa sida uu mu-adinku leeyahay bal dareenun in meesha salaad loo aadaamayo iminka xataa dadkii masaajidka ku jiray ayaa aadaankiiba ka mashquulsan mata mise maaha muadinkii wuxuu leeyahay allahu akbar allahu akbar qaar baa iska sheekaystay war dowladdii maxaa maxaa la yidhi waxaana laynoo sheegay qofku markuu allahu akbar allahu akbar muadinku yidhaahdo inaad adna tiraado maxay allahu akbar allahu maxaa laynoo leeyay sidaas waxaa la rabaa qofkani inuu usii diyaargaroobo salaada uu tukanayo isagoo sii dareensan rabbiga weyn ee dadka loogu yeedhay inuu salaadii tukado isagoo markaa khushuucsan waxaa loo baahan yahay inaad timaado iyadoo wax haba yaraatee ku mashquulinaya aanu jirin iyadoo cunta kuu taalla masaajidka ha iman khushuucdaaday dhaawacaysaa balaag hadda rasuulka calayhi salaatu wasalaam qiimaha ay leedahay khushuucdu isagoo rasuulku eegaya iyo inuu qofkani kollay wuu tukanayaaye salaad wanaagsan uu tukado oo ilaahay agtii looga qoro wuxuu leeyahay idaa uqiimat asala salaadii marka la aqiimo cashadiina lagu soo hordhigo cashada iskaga bilow haye ka waran war cashada iska cod hadda salaadii waa la aqiimay qad qaamat isala qad qaamat isalaa adigana cashadii baa lagu hordhigay maxaad samaynaysaa salaadaad ka soo gaadhi mise cashadaad cunaysaa cashada iska cun cun cashada inaad cashada cunto way kuu bannaan tahay waayo waxaa la diidan yahay salaadan aad tukanaysa khushuuc la'aan inay kugu dhaafto haddaad tiraahdo war isii daboola saxnigaa bariiska waan kusoo salaada horta soo tukane mar alla markaad salaada gashaba saxnigumaad ka fikiri ma nin baad dul fadhiistay talow mabisad baan kusoo wareegtay maxaa meesha ka dhacay waxaa la diiday salaada ka hor iyadoo kaadi ku hayso inaad salaadii soo gasho kaadi hadday ku hayso mayaha geli salaada hadda eeg masaajidkii waa la galay imaamkii allahu akbar u tagfiirsaday kaadi baa ku haysa ha geli salaadee tag intaad kariifka tagto isa soo hagaaji wixii aad ka soo gaadho tuko haddaad ka soo wada gaadhi weydana salaad khushuucle markaa tuko bal qiimaha ay khushuucdu leedahay u fiirsa marka waxaa u daran adduunyada markaa haddaba inuu qofku ka dhigto marmarsiiyo uu salaada kaga hadho waktigaa salaada un uu cashada iisoo diyaariya yidhaahdo waktigaa salaada ungulaya cashada iisoo diyaariya wuxuu rabaa inuu dib uga dhaco kaana ilaahay waa la socdaa subxaana wa ninkan laga warramayo waa ninkay kaga dhacday ee maaha nin caado ka dhigtooo yidhi waktigaasun aniga iisoo dhiga si aanan jamaca ugu soo tukan oo gooni aan u tukado waxaan uga danlayn ikhwaani fillah waxaa laynoo farayaa waxa ay tahay khushuucdu inaanay inaga khalkhalin miyaa la diidin bilaahi calaykum inuu masaajidka yimaado nin toon iyo basal ka dhargay war ma la diiday mise lama diidin rasuulku muxuu diiday sal ly slam ninka toonta soo cuna iyo ninka basasha soo cuna inuu masaajidka yaanu masaajida naga iman baa rasuulku yihi ha isaga tukado gurigiisa oo maxaa yeelay ninkaasi urtaa iyo raa'ixadaa ka soo baxaysae xun waxay khalkhalinaysaa horta masaajidka malaa'igtii way khalkhalin sidoo kale dadkii masaajidka ku tukanayey ma nin baa khushuucaya nin basal soo cunay agtaada hadduu ku tukado bilaahi caleyk ma khushuuc baa ku iman ka warrama ka sigaarka soo cabana ya waa ka darana soo maaha ka daran wey maanta waxay sameeyaan albaabkay ku hor baktiinayaan sigaarka markaasuu soo galaya bal hadda tii xalaasha ahaydba waxaa la yidhi war ha iman basashu waa xalaal caafimaadna way u tahay jidhka toontuna dawadeeda googleka amaad ka maari kartaan waxaa ku jira laakiin haddaad soo cunto masaajidka ha iman sigaarkii kansalka lahaayee xumaa e kaana maxaad umanaysaa xaalkiisa ilaahay hayna badbaadiya amindhaha dadkeennana ilaahay subxaanau wa tacaala ha badbaadiyo khushuucdana ilaahay subxaanau wa tacaala qalbigeenna ha geliyo nin walba intuu khushuucoon bay salaadiisu u tahay beritoole ilaahay marka la hortaga subxaana wa tacaala waxa ugu horeeya layska xisaabinaya waa maxay salaadii weeyaan adigu haddaba adoon been isku maaweelinayn imika su-aasha naftaada isweydii salaada aad tukataa ma tahay tu beritoole aad ku badbaadayso hadda naftaada been ha u sheegin salaada aad tukataa ma tahay mid berri ku badbaadinaysa mise waxaad ku jirtaa iga qaada iyo inaga rida iyo faradka ina dhaafiya iyo salaadu inta ay ku tahay unbaa berritoola badbaadadaadu ay tahay dadku waa la wada tukadaa laakiin ninna waxaa laga aqbalaa boqolkiiba toban ninna boqolkiiba labaatan baa la aqbalaa ninna boqolkiiba boqol baa la aqbalaa kuwa allah inaga dhiga subxaana wa tacaala walaalayaal haddii ay taasi tahay inta aad iman ka hor waxaa la rabaa inaad weysada wanaajiso inaad cadayato inaad iscadarayso inaad dharka kii ugu quruxda badnaa aada usoo qaadato masaajidda inaad masaajidka intaa la aadaamiba ka hor aad timaado ood sii tukato ood dikrido oo tasbiixsato kadibna salaadii aad gasho laa shaka walaa rayba annaka satusallii salaatan inaad tukan doonto salaad khushuuc aad ilaahay subxaanahu watacaala tacaala dartii ugu khushuucday oo meel aad ku qaran doonto beritoolena aad ku badbaadi doonto walaalayaal intaas waa inta hore markaad salaadii gasho maxaa lagaa rabaa inaad samayso waa marka koowaada sidaynu sheegaynay hadduu qofku istareensiiyo kelmadda allahu akbar oo loo doorto in salaada lagu xidho inay kelimaad kaleba way jireenoo allaahu acdam iyo allaahu ajalla iyo allaahu afuur iyo way jireen laakiin allaahu akbar macnaha ay xambaarsan tahay ayaa weyn ilaah baa weyn wey saa daraaddeed qofku markuu salaada galaya hadduu istareensiiyo allahu akbar ilaah baa weyn hadduu istareensiiyo wuxuu akriyaya ayaa u dhandhamaya markaa ilaah baa wax kasta ka weyn ood ku fikirayso wax kastood ka timid ilaahay baa ka weyn subxaanahu wa tacaala wax kastood naawilaysa ilaahay baa ka weyn subxaanahu wa tacaala allaahu akbar markaad tidhaahdo waxaa lagaa rabaa inaad eegto halkaad ku sujuudayso oo keliya gacmahaagana sidii sunnaha ahaa aada markaad dhigto laabtaada adigoo bidixdaadana midigta duldhigaya oo sidaa u qabsanaya eegayana bartaad ku sujuudayso khushuucdana maxaan idhi waa sukuunu اlqalbi wa cadam xarakatihi faidaa sakana alqalbu sakanat iljawaarix waa qalbiga oo dega oo xasila hadduu qalbigu degana xubnaha degaya maxaa yeelay qalbigu waa boqorka xubnaha faidaa salaxa alqalbu salaaxat iljawaarix wa idaa khashaca alqalbu khashacat iljawaarix haddii qalbigu khushuuco xubnuhuna way khushuucayaan isku day haddaba inaad intaad nooshahay maalinuun salaad tukato khushuuc leh isku day kuna dadaal iminkana qabanqaabadeeda bilow markaad allahu akbar tiraahdo waxaad akhriyaysaa adkaartii mashruuca ahayd oo iyaguba sabab u ah inaad khushuucdo adkaartii mashruuca ahayd ee rasuulka salى اllahu alيه wasalam ka soo aroortay subxaanaka allahuma rabbana wbixamdik wtabaaraka smuka watacaala jaduk wajahtu wajhiya ilah idinku dhaarsa u fiirsada wajahtu wajhiya liladii fatara الsamaawaati wاlarda xaniifa haye wamaa ana ina salaatii ee qofkii ballan buu galaya waxbuu caddaynaya ina salaatii wanusukii wamaxyaay wamamaatii lilahi rabi اlcaalamiin laa shariika lah wbidalika umirtu waana intaa markaad tiraahdo haye ma shaydaan baa kugu imanaya markaa kadib isticaadadii baad bilaabaysaa acuudu billahi min ashayطaan اrajiim min hamzihi wanafkihi wanafih shayaankii baad ilahay ka magan gashay bismi illaahi raxmaan faatixadii baad bilowday adiga oo markaa kelmad kelmad isku dareensiinaya laa shaka markaa inay khushuuci kuu iman haddii ayna kuu iman midii aad rabtayna kolley bilowgii iyo halkii ugu horreysay khushuuc laga bilaabay waa bartaasi isku day haddaba ragcadda koowaad markaad saa ugu guulaysato tii ku xigtay kolley shaydaanku ware weerarkiisa wuu sii badin doonaa wuuna soo qaadi doonaa adigu tadabara sii xasuusa waxaa loo baahaya culammada ay sheegaan markaa iyada ah inaad xasuusato geerida iyo waxa dambeeya waxa ku sugaya inaad faatixada kelimaadkayga dhandhansato ciddan ilaahay subxaana wa tacaala u cadhooday ciddan lunsan ilaaha aada leedahay ilaahu aduun baan ku caabudaya aduun baan kaalmo ku weydiisanaya rabbiga aada leedahay ilaahu maalinta abaalmarinta adaa iska leh inaad dhammaan intaasoo dhanba adigoo xasuusan salaadiisaa ku wadata ragcad kastaba markaad salaadii ka baxdo hadde waxa weeye saddex wakti baan sheegno wakti hore iyo wakti salaada aad ku jirtay waktigaad ka baxdo war ha caradine bal cala alaqal rasuulkeena sala allahu alayh wasalam intii uu inoo sharciyeeyey ee markaa caanka ahayd ee masaajidaba xataa laynoogu dhajiyo bal intaa isku day inaad akrido mar alla markaad salaada ka baxdo waxaad leedahay astaqfir ullah astaqfir ullah astaqfir ullah weliba dhamaystarensiisay sababta loo leeyahay astaqfirullah ninkanba dembiguu soo gala salaadda intii lagu jira ya kumaa ka jawaabaya maxaa loo leeyahay astaqfirullah inay waxaan garanaynaa qofku astaqfirullah wuxuu idhahdaa marka he marka waxoogaa dembi iktiraaf uu sameeyo wastaqfir illaah istaqfir lidembik laa shaka in astaqfirullah xikmad halkan loo dhigay xikmadda loo dhigay waxay tahay ikhwaani fi llah inaanad salaadii sidii loo baahnaa aanad u tukan marka waad ka ista waxaad leedahay astaqfirullah baad leedahay astaqfir ullah qaar baa waxay odhan jireen alxamdulilah bay odhan jireen welimaan arag meel eh, la sharciyo la ydhahdo alxamdulilah ha la ydhaahdo welimaan arag meelay ku qoran tahay laakiin waxaa aad odhanaysaa markaad ka baxdo maxay astaqfir ullah astaqfir weliba saasaad ugu dhawaaqaysaa astaqfirullah astaqfirullah astaqfira waayo dadka qaarkood baa khaldan waxay dhahdaan istayfirullah istayfirullah wax istayfirullah idhaa jirto dadka qaarkood baa khaldan istayfirullah buu odhanaya istayfirullah ayay idhahdaan qaarkood istayfirullah markaa iyadoo aynu iska saxayno dhammaantood maxaan leenahay astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah saddex jeer baad odhanaysa intaa markaa tiraad allahuma anta asalaam wa minka asalaam tabaarakta ya da aljalaali wاlإkraam allahuma laa maanica lima acطayta walaa mucطiya lima manacta walaa yanfacu da ljad minka اljad allahuma acinnii calىa dikrika baladeega allahuma acinnii ilaahow igu kaalme calىa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik waa ducaa uu rasuulku baray mucaad ibni jabal gacantuu qabto wuxuu ihi wallaahi baan ku dhaartay waan ku jecelahay mucaadow waan ku jecelu ku yidhi salaad kastoo tukanaysa dabadeeta ha ka tegin inaad tidhaahdo allaahumma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik oo macnaheedu yahay ilaahow waxaad iigu kaalmaysaa xusitaankaaga inaad rabbi xusto kaalmadiisaad u baahan tahay walaalayaal maynays ahayd inaan rabbigeen xusno kaalmadiisaynu u baahanay ilaahw noogu kaalmee baan leenahay ilaah noogu kaalme calaa dikrika wa shukrika iyo mahadnaqaaga inaan kuugu mahadnaqo rabbiyow nicmada aad i siisay ooy ugu horaysa nicmatlislaam in uu ilaahay kaa dhigay qof muslima ilaahayna wuxuu yihi subxaanahu watacaala qaliilu min cibaadiya ashakuur waxaa yar adoomahayga inta mahadnaqda ilaahay kuwaa mahadnaqahaynaga dhigo wa cibaadatika iyo cibaadadaada wanaaggeega ilaahu igu kaalme cibaado wanaagsan inaan kuula imaado ilaahu igu kaalme waxa ugu mudan in la wanaajiyo walaalayaal waa salaada weeyaan waxa ugu mudan in la wanaajiyo waa salaada ilaahay subxaana wa tacaala salaada inoo wanaajiyo waxaa loo baahan yahay ikhwaani fillah isagoo qofku intaas samaynaya haddana inuu ilaahay baryo inuu ilaahay khushuuc salaada kugu siiyo allahuma rzuqnii lkhushuuc fi salaa ilaahow waxaad igu arsaaqdaa khushuuc aan salaada ku dhex khushuuco ilaahu igu arsaaq waa inaad saa tiraahdo waxaan sheegnay walaalayaal aakhir zamaanka in dadka laga qaadayo khushuucda oo masaajidka aada soo galayso ood waayeysa cid khushuucsanba cid khushuucsanba waad waayeysaa xataa iminka waxaa dhacay dadka khushuuca in laysku qariibsado oo layskula yaabo waxaa dhacay habeen habeenada kamida marka ramadaan ayay ahayd waxaa dee dabcan waad garanaysaayo marka ramadaanta qur-aanka la akrinayo dadka qaar baa qur-aanka ku khushuuca soo dad baa yaa ku khushuuca qur-aanka dadkuna way kala duwan yihiin ma ma laga yaabaa in aad aragto qof la yaaban qofkaa salaada ku khushuucay ee qur-aanka la akriya ku khushuucay qof la yaaban niman baa intay yimaade waxay dadkan barooranaya naga qabo sheekh bay idhahdeen intay yimaadeen bay idhahdeen dadkan barooranaya naga qabo dadkan barooranaya haddaba nimankii khushuucsanaa baysaa ha nimankan barooran naga qaba yidhahdeen waxaa laga yaaba maanta adigoo khushuucsan in lagu yidhahdo war maxaa ku helaniyo maxaa kugu dhacay innaga maanta waxaa qariiba in aad aragto qof ooyaya ilaahay darti ooyaya haddaad aragto isagoo ooyaya maxaad leedahay hebel maxaa ku helay waa su-aalaha adag weeyaan ninbaa waxaa laga sheegay niman bay israaceenoo meel bay tegeen markaasaa meeshii ay tegeen baa dee markii hadalaal soo qaaday qiyaamo iyo laga war nin baa iska ooyey markii meeshii laga soo baxuu ku yidhi anigu aad dakhashiftay maanta waad niman waaweyn oo ooyiya halkee lagu arkay golaha ah, niman waaweyn oo ooyiya halkee lagu arkay maanta way yartahay xaqiiqatan cid intuu khushuuco ilaahay subxaana wa tacaala dartii u ooyaya oo haddana markaa la leeyahay wallahi ninkaas waa khushuucsan yahay in la yidhaahdo uun malaha uu xanuunsanayaa jin baa ku jiro salaadu ku yar ooyaa jin baa ku jira ilaahay inagu arsaaqo khushuucda amiindha adiga haddaba wakti yar baad haysataa bas wakti yar baad haysataa kooban in badanna way ku dhaaftay intay noo hadhayna ilaahay baa noo garanaya soo adiga caawa laga bilaabo waa inaad ballan ku gashaa inaad salaad khushuuc la tukataa oo xataa haddaanad oohinta imika iska helin laakiin aad isku daydaa calalaqal waxaad akhriyaysa salaadaha inaad markaa tukato ninbaa wuxuu ihi labaatan sano ayaa khushuucda uun ku dadaal labaatan sano labaatan sano igu qaadatay buu ihi si aan u khushuuco labaatankaa sano maruu khushuucayay maruu waayey wuxuu ihi labaatan sano kadib ayaa ilaahay siiye khushuucdiiyo labaatan sanaan kusii raaxaysta buu ihi khushuucda marka walaalayaal haddaynu caawa khushuucdii ka warranay inaynu caawaba khushuucdii iska aragno arrin yar baciida weeyaan laakiin aynu imika haynoo noqoto intilaaqa meel aynu ka baxna haynoo noqoto oo khushuucda salaad asala muxuuha ilaa salaatin fiiha khushuuc salaad khushuucleh aynu xaggeega ugu soconno dembiga allah inoo dhaafo ceebaha allah inoo asturo ilaahay subxaanahu wa tacaala camalkeenna ha wanaajiyo salaada qiimaheegana allah ina fahansiiyo salaadu inay tahay sacaadadeenna allah ina dareensiiyo salaadu inay tahay xayaatadeenna iyo nolosheenna allah ina dareensiiyo salaadu inay tahay sirta guusheenna allah ina fahansiiyo salaadu inay tahay ta ugu horeysa laynaga xisaaminayo allah ina fahansiiyo salaadu inay tahay xidhiidhka innaga iyo rabbigeen noo dhexeeya allah ina fahansiiyo khushuucdan allah inagu arsaaqo subxaana rabbika rabi اlcizati cama yasifuun wsalaamu clى اlmursaliin walxamdu lilahi rabi اlcaalamiin هذه نصيحة مشفق في قلبه خوف عليك يصوغ منه قوافي ويخاف في يوم المعاد تلومه وتقول لم تحرص على إنصافي وتركتني في الغي دون نصيحة ساهمت في عطبي وفي إتلافي haa qad maxadtuka kula nusxi yaa akhi xirصa calayka alaysa daka bikaafi arjuu liqalbika an yaduuqa hidaayata min fadli rabbika saabir اlalطaafi yaa rabbi rudda ilayka man qad garahum kaydu اlgaruuri waanjihim yaa kaafi